بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المبتدأ والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخبر اسم ذو ارتفاع اسندا مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشأن وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم هما وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره يأتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لغير وهي ظرف والمجرور وفاعل مع فعله الذي سدر والمبتدا مع ما له من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وابن قرى وذا أبوه قاري baab lmubtada'i waalkhabar baabka mubtadaha iyo khabarka ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala sheekhu wuxuu isku dayi doonaa inuu labadaba inoo tacriifiyo axkaamta labaduba ay yeelaninayaana uu inoo sharxo mubtaduhu xukunka uu leeyahay iyo khabarku xukunka uu leeyahay labadaba sheekhu inuu inoo sharxo ayuu isku dayi doonaa waxaa kaloon ogaanaynaa qaybaha uu mubtaduhu yeelanayo iyo qaybaha uu khabarku yeelanayo labadaaba waynu arki doonnaa insha allahu tacaala haddaba marfuucaadkii toddobada ahaa labaynu soo dhigannay kow faacil waynu soo dhigannay laba naa'ibu faacilna waynu soo dhigannay hadda cashirkeenna waxaynu ku arkaynaa toddobadii marfuucaadka ahaa laba ka mida ayaynu arkaynaa oo mubtadaha iyo khabarka ah waxaa la yidhi sida culimmada looga bartay waxay ahayd inay mubtadahana baab gaara kaga hadlaan khabarkana baab kale oo gaara ay kaga hadlaan oo laba baab oo kala madax bannaan baabulmubtada iyo baabul khabar inay sameeyaan bay ahayd laakiin nasiibka markii baabkan la marayey culimada caadadoodu waxay noqotay inay mubtadihiiyo khabarka baab qura iskugu keenaan oo mubtadiya khabarkii baab qura loo sameeyo lana yidhaa baabulmubtada'i walkhabar baabulmubtada'i walkhabar lana yidhaahdo intaa ayaa dhacday maxay ku dhacday bay culimmadu yidhaahdeen su-aashaa jawaabteeda markay ka hadlayeen sababta mubtadiya khabarka hal baab looga dhigay waxa weeyaan xagga hadalkayna inta badan ku kala maarmin oo haddii mubtadaa tusaalayso maxaa la socda khabar baa la socda bal iminka mubtada tusaale muxamedun jaalisun muxamedun markaa tiraa dee khabarkiina ula socdaayo waa jaalisun tan ka dambaysa un haddaba culima waxaynu ognahay mubtadaha iyo khabarka marka aynu u jeedno ee mubtadiya khabarka aynu warbixintooda doonayno mubtaduhu kow waa ismi shardi waa inuu ismi yahay ismigaasi ama ha ahaada sariix ama ismigaasi ha ahaado sidaynu ognahay isminimadiisu miday caddahay ama isminimadiisu midayna caddayn oon muuqaninoo si caadiya aanu muuqanin shardi waa inuu ismi yahay waxaa iga baxay ficilku marnaba mubtade noqon maayo ficil waa mubtade marnaba ma odhan karno waxaa kaloo inaga baxay xarafku marnaba mubtade isna noqon maayo xaraf baa mubtada weliga ayaan lagaa maqlin waxaa kaloo inaga baxay jumladu waa mubtade iyadana ha isku odhan saddexdaa qodob saddexdaba waynu iska saaraynaa kow ismigu ficilku waa mubtade odhan mayno xarafkuna waa mubtade odhan mayno jumladuna waa mubtade odhan mayno ismiunbaa mubtade noqonaya ismigaas shardiga koobaad mubtaduhu waa inuu ismi yahay shardiga labaadna waa inuu marfuuc yahay marfuuc waa inuu noqdaa mubtaduhu waa shardiga labaad ereygaa marfuuca waxaa isla soo hoosgelaya inuu marfuucun lafdan yahay oo rafcihiisii uu muuqdoo la arki karayo ama calaamatu rafcihiisii la arki karayo iyo inuu marfuucun taqdiiran yahay oo calaamatu rafcihiisu uu qadaran yahay oon la arki karaynin iyo inuu fii maxalli rafcin yahay saddexdaasaa marfuucnimadana isla soo hoosgelaya waa shardiga labaad shardiga koobaad waxaynu nidhi waa inuu ismi yahay shardiga labaadna waxaynu mubtado waa inuu marfuuc yahay marfuuc marfuuc maxaynu uga jeednaa marka ah ama marfuucun lafdan ha ahaada sida magacaygoo kale markaan mubtade ka dhigayo muxamedun qaimun ama marfuucun taqdiiran ha ahaada sida qofka magaciisu alifka ku dhammaado sida muusa oo kale markaan mubtade ka dhigayno muusa qaa'imun ama marfuucun maxallan ha ahaado sida damiirka oo kale ama ismishaaraha oo kale markaan mubtade ka dhigayno haadaa waaqifun ereyga haadaa waa mubtade away rafcihiisii haddaba waa fi maxalli rafcin shardiga koobaad inuu ismi yahay shardiga labaadna inuu marfuuc yahay shardiga saddexaad waxa weeyi shardi afraad baa jiro oo mujarad waa inuu mujarad can alcawaamil allafdiya mubtadu waxa shardiga caamil ku camal falaya oo ka horeeya oo lafdi ah oo muuqda yuuna jirin haddaba caamil lafdiya oo la arki karo oo mubtadaha ka horeeya oo ku camal falayaa ma jiro waa inuu ka qaawan yahay kaa saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan bal an eegna sheekheennu siduu yidhaahdo almubtada'u mubtaduhu ismun waa ismi mubtaduhu ismiga oo rafcuhu rafcihiisa mu'abbadun la abideeyey ismiga oo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi kaste laga qaawiyey lafdiga oo caamilin caamil ah saddexdii shardi ean kuu taabtay saddexdaba sheekh wuu ka hadlay mubtadhu waa ismi buu kuhi almubtadau ismun maxaa iga baxay markaan almubtadau ismunku idhaahdo mubtadu waa ismi markaan ku idhaahdo ficilku mubtade ma noqdo oo xarafku mubtade ma noqdo oo jumladu mubtade ma noqoto rafcuhu mu'abadun markaan ku idhaa maxaa kuu soo hoosgelaya rafcuhu mu'abadun waxa soo gelaya kii marfuucun lafdiga ahaa iyo kii marfuucun taqdiiranta ahaa iyo kii marfuucun maxallanka ahaa intaa ayaa rafcuhu muabadunta isla soo hoosgelaya maxaase iga baxaya rafcuhu muabad weligiiba mubtadaha waa la rafciyaa markaan ku idhaa maxaa iga baxaya waxa iga baxaya mansuubkii oo mubtade ma noqdo iyo majruurkii oo isna mubtade ma noqdo majzuumna ismiga hor inagaga baxayba oo dee majzuumku ficil maaha ficil buu ahaan jiray markaan ku idhaa mujaradun can kulli lafdin caamilin waa inuu mubtaduhu ka qaawan yahay ama ka maran yahay ku ku camal fala oo lafdiya ama caamil ku camal fala oo lafdiya waa inuu ka qaawan yahay halkaa maxaa haddaba inaga baxaya waxaa inaga baxaya faacilkii oo kale iyo naa'ibu faacilkii oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah oo dhan ayaa inaga baxaya waxyaabahaasi sida aynu ognahay mubtade noqon maayaan waayo ismi ha ahaadaan marfuuca ee ku ku camal falaya ayaa ka horreeya oo ficilkoogiyadee almubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyaan ismiga oo rafcuhu rafcintiisa mu'abbadun la abideeyey ismiga oo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi kaste laga qaawiyey lafdiga oo caamilin fiihi ku camalfalaya saddexdaa shardi ayaa mubtadaha muhiim ilaa xad u ah bal hadda baydka icraabtiisa ila eega culimo almubtada ismun rafcuhu can kulli lafdin caamilun mujaradun markaan ku idhaa bal hadda beydkaa icraabkiisa ila eega waayo weli ilaa hadda icraab maynaan bilaabanin ugumaynaanna talagelin inaynu icraab bilaabanno hadda laakiin waa inaan isyar baraarujinaa hadda kadib almubtadau waa mubtade almubtadau buu ahaa gabayga dartiiba almubtadaa loo leeyahay gabayga markaad akhrisa almubtadaa baad odhan almubtadau baana ayuu ona ahaa waa mubtade ereyga almubtadauhi ismunna waa khabarkiisii almubtada smun rafcuhu waa mubtade labaad mu'abadunna waa mubtadaha labaad khabarkiisii jumlada rafcuhu mu'abad ah ayaa fii maxalli rafci nactiya sifada mayna jumladu noqon jirin rafcuhu mu'abad oo mubtadiya khabara ayaa sifo ah oo yay sifaynayaan ismigan ka horeeye khabarkaa ayay sifaynayaan almubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyi ismiga oo maarkaysa inaan ismiga tilmaamayo jumlan ku tilmaamay maaha mufrad waxaan ku tilmaamaya ismiga oo rafcuhu rafcintiisa mu'abadun la abideeyey oo weligiiba waa la rafcin ismiga oo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi kaste caamilin oo ku camal falaya ereygaa mujaradunihi waa labaad oo yaa la sifaynayaa ereyga mujaradii yuu sifaynayaa ismigiibuu sifaynaya kolka ismiga laba tilmaamood baynu ku tilmaannay tilmaanta koowaad waa rafcuhu mu'abad oo jumlada ismiyada ah weeye tilmaanta labaadna waa mujaradka dambe oo waa mufrad halkaa haddaba masale xagga naxwaha ka soo booday waxaa la yidhaahdaa af carabiga ama naxwaha ma bannaan tahay in shayga la tilmaamo oo mufrad lagu tilmaamo bacda an wusifa bijumla hal yajuus wasfu lsmi ama wasfu lkelima ama wasfu shayi bimufrad bacda an wusifa bijumla waa mas'alo hadda muhiim ah ilaa xad mas'aladaa ragga qaar baa ka gows qabsaday oo waxay yidhaahdeen war naga daaya bay yidhaahdeen shayga haddii jumlo lagu tilmaamo yaan mufrad lagu tilmaamine laakiin markii luqadda la baadhay waxaa la ogaaday ha yaraadee oo hayuuna badnaanine inuu jiro shayga marka jumlo lagu tilmaamo haddana in mufrad lagu tilmaamayo sheekheenna intaynu ognahay in badan buu isticmaalay markii koowaad ma aha markii koowaad waxaan xasuusanaa bayd muqadimada aan ku soo marnay su'iltu fiihi min sadiiqin saadiqin yafhamu qawli lictiqaadin waafiqin baydkaa ayuu inoogu soo sheegay masaladan cagsigeed masaladan cagsigeed waxa weeye shayga jumlo ma lagu tilmaamaa bada an wasifa bimufrad su'iltu fiihi min sadiiqin saadiqin sadiiqa muxuu ku tilmaamay saadiq saadiq sow mufrada ma haddana yafhamu jumladaas haddana nacti labaada kolkaa halkaa wuxuu inoogu soo tilmaamay ama kusoo dhex dhacay beydkiisa wasfu lkalima bijumla bada an wasifa bimufrad halkanna waa cagsigiiyo wuxuu inoo tilmaamayaa wasfu lkalima bimufrad bacda an wasifa bijumla waa shaygii baa la tilmaamayaayoo jumlo lagu tilmaamaya markaas haddana mufrad dib loogu noqonaya oo mufrad lagu tilmaamaya ama masalada cagsigeed labaduba way bannaan yihiin culimo laakiin midina way yartahay midina way badantahay almubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyaan ficil iyo xaraf baa iga baxay iyo jumlo oo mubtade ma noqdaan rafcuhu ismiga oo rafcuhu rafcihiisa mu'abadun la abid yeelay weligiiba waa la rafciyaa buu ku yidhi mansuub iyo majruur baa iga baxay waxana soo gelaya saddex shay fii maxalli rafcin iyo marfuucun lafdan iyo marfuucun maxallan ismiga oo mujaradun laga dhartiray ama laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi kaste oo caamilin fiihi ku camalfalaya caamil kasteoo ku camalfalayana waa laga qaawiyey halkaa waxaynu kaga baxnay culimo mubtadaha iyo tacriifkiisii khabarkiibuu dib ugu leexday waalkhabaru khabarkuna ismun waa ismi ismiga oo durtifaacin rafco u saaxiiba ismiga oo usnida la tiiriyey ama la isnaadiyey mudaabiqan isagoo mudaabaqaynaya fii lafdihi lafdiga ka mudaabaqaynaya lilmubtada'i mubtadihiisa hore loo isnaadiyey ama lilmubtada'i mubtadihiisa hore mudaabaqaynaya u fiirsada halkaa khabarka markuu sheekhu tacriifinayey wuxuu yidhi khabarka markuu tacriifinayey khabarku waa ismun buu ina yidhi maxaa inaga baxay haddaba ficilkii khabar ma noqdo xarafkuna khabar ma noqdo labadaasiba halkaasay ka boodeen khabarku waa inuu ismi yahay buu ka dhigay waxaa khabar noqonayaa waa ismi waa shardiga koobaad ismiga oo durtifaacin rafca u saaxiiba ismigaasi welibana waa marfuuc maxaa inaga baxay khabarkii markaynu ismi ka dhignay ee haddana marfuucan ku tilmaanay maxaa inaga baxay durtifaacin markaan idhaahdana waxaa inaga baxay mansuubkii iyo majruurkiibaa inaga baxay labadaasi martaas iyaguna ka boodeen oo khabar noqon maayaan kaasoo usnida la tiiriyey lilmubtada'i mubtadaha loo tiiriyey maxaa iga baxay usnida lilmubtadai markaan ku idhaahdo mubtadaa loo tiiriyey markaan ku idha ilan waa khabarkiie waxa iga hadhay kii ficilka loo tiiriyey faacilkiibaa iga hadhay naa'ibu faacilkiibaa iga hadhay mubtadaha laftiisiibaa iga hadhay keliya usnida usnida lilmubtada waa mubtadaa loo tiirinaya oo yeelanaya mudaabiqan wuu waafaqayaa fii lafdihi lafdigiisu ku waafaqayaa lilmubtadi mubtadaha ayuu lafdiga ku waafaqayaayo hadduu mubtaduhu mufrad yahay khabarkuna mufrad buu noqon hadduu mubtaduhu musanne yahay khabarkuna musanuu noqon hadduu mubtaduhu jamac yahay khabarkuna jamac buu noqon hadduu eh, mubtaduhu lab yahay khabarkuna lab buu noqon hadduu mubtaduhu dhadig yahay khabarkuna dhadig buu noqon adigu khabarkani waa inuu waafaqaa kolba mubtadu wuxuu yahay sidaa darteed waxaa khalada ama meelka dhac luqadda ah ku ah inaad tidhaha muxamedun jaalisatun muxamedun jaalisatun haddaad tidhaahdo waa halis weeyaan muxamedun jaalisatun waayo muxamedun waa lab khabarka jaalisatuna maxaa taada xaggeed kaga keentay waa inaad tidhaahdo muxamedun jaalisun waxaa kaloo meelka dhaca iyaduna inaad haddaad muxamedkaa musanne ka dhigto khabarka inaad mufrad ka dhigto ood maxay tidhaahdo almuxamadaani jaalisun waa khalad almuxamadaani jaalisun waa khalad waa in maadaama mubtadihii uu musane yahay khabarkiina waa inuu musane la noqdo oon maxay idhaahdaa almuxamadaani jaalisaani waa inaan idhaahdaa haddaan arrijaalu idhaahdo arrijaalu arrijaalu haa'ibun waa meel kadhac iyaduna arrijaalu haa'ibun waayo arrijaalna waa jamac oo waa rag haa'ibunna waa khabarkii oo mufrad baad ka dhigtay maxaa layga rabaa markaa arrijaalu markaan isticmaalayo inaan ereygan haa'ibuna aan jamac isna ka sii dhigo maxaan odhanayaa arrijaalu haa'ibuuna baan odhanayaa oo jamacnima isku waafaqi ama mufradnima isku waafaqi ama musananima isku waafaqi ama labnima isku waafaqi ama dhadignima isku waafaqi waa mudaabiqan fii lafdihi lilmubtadaa buu ina yidhi halkan haddaba sheekha waxaa lagu yar qabtay markuu yidhi walkhabaru ismun khabarku waa inuu ismi yahay markuu ina yidhi warniyow jumle ficliyaa buu khabarku noqon jiray oo jumle ismiyaa buu khabarku noqon jiray labadaasi ma ismi bay ahaan jireen khabarku markuu jumla ficliya noqonayo ama khabarku markuu jumla e, ismiya noqonayo ma ismi buu ahaan jiray waa maya war sheekhu inuu ismigan inaga dhaafay ahayd maxamed ibnu maalik kitaabkiisa alfiyada markuu marayey wuu iska daayey walkhabaru ismun ma odhanin wuxuu ihi walkhabaru juzun mutimu lfaa'ida waa juzun mutimu lfaa'ida in la yidhahdaa fiican juzun ag juzun mutimu lfaa'ida hadalka aad ku hadlaysa ama jumlada dhammayska tiran waxa qaybta ka ah ee laakiin faaidada faa'iidada dhammaystira mutimulfaa'ida waxaa laga qaatay maxadulfaa'ida ereyga ah waxaa laga yaabaa kutubta luqadda inaad aragtiin kioo laydin leeyahay khabarku waa maxadulfaa'ida maxadulfaa'ida waxa weeyi awrku markuu raran yahay meel lagu furo ayaa jiri jiray soo halka awrka lagu furo jumladan iyo hadalkan aad wadato halka aad ku furaysid baa la yidhaha khabarka halka hadalkaaga aad ku furaysid ee faaidadiisu ay dhacayso eehee aan mar dambe lagaa daba keenaynin ayaa horta khabar loo yaqaanaa haddaan idhaahda u fiirsa hadda roobkii haduu soo onkodo baan idhi roobkii hadduu soo da'o intaas ma khabar baa de waayo waayo maxadulfaa'iidayna ahayn halkii hadalku uu heeryada ku furtay buuna ahayn roobkii hadduu soo da'o cadceeduna ay dhacda ka warran ar khabar maan gaadhay weli yaa cashirkana aynu dhammaysanno ka warrama khabarkii weli lama haya miya ha weli lama haya khabarkii waayo waxaa laga yaabaa khabarku waa maxadulfaa'ida halka heeryadu ay dhacayso hadalka annuuq dambe lagaa daba keenayn weeyaan kolkaa waxaan ku odhanayaa haddii albaabka la furo dee khabar baa maqan war baa maqan laakiin haddaan ku dhaa albaabkii waa la furay ka warran albaabkii maaha khabar waa la furay ka warran waa khabar waa maxadulfaa'ida waa la furay daasaha khabarkiia kolkaa waa maxadulfaa'ida khabarku walkhabaru khabarku ismun ismi weeyi ismiga oo durtifaacin rafcoon u saaxiiba ismiga oo usnida la isnaadiyey ama la tiiriyey mutaabiqan isagoo waafaqaya fii lafdihi xagga lafdiga ka waafaqaya lilmubtadaa mubtadaha ayaa loo tiiriyey ama uu waafaqayaaba labadii tacriifba sheekhu ka soo baxay mubtadaha tacriifkiisii iyo khabarka tacriifkiisii tusaalaynu hadaba uga baahannahay ka qowlinaa qowlkeenna oo kaleba weeyi zaydun ninka zayd la yidhaahdaa cadiimu sha'ni sha'nigiisa ayaa weyn ninka zayd la yidhaha arrimihiisu aad bay u culus yihiin zaydun waa mubtade cadiimu sha'ni ereygaa cadiimihina waa khabar khabarkaasaa mudaafa oo asha'ni loo idaafeeyey wa qowlinaa iyo qowlkeenna oo kaleba weeyi azaydaani labada zayd qaa'imaani way taagtaagan yihiin azaydaani waa mubtade erayga qaa'imaani ihina waa khabarkii musananimay isku waafaqeen wa miluhu waxa lamida kaa azayduuna zayduuntu qaa'imuuna way taagtaagan yihiin hadda jamac bay isku waafaqeen azayduun waa mubtade oo waa jamac mudakaru saalim qaa'imuunana waa khabarkii wa minhu ereygaa wa minhuya waxbaa ku jira kuwa horeba waminhu ma soo lahayne muxuu kan waminhu u yidhi waminhu aydan qaa'imun ahuunaa muxuu u yidhi waminhu waxaa jira tacbiir loo yaqaano qaطculcibaara fuqahada waa lagu dhigtaa kutubta fiqigaa ah marka la marayo sheekhu siduu cashirka u dhigayo ayu wax qaculcibaara la yidhaahda sameeya axkaamba halkaa kolkaa ku binaysantaa qaculcibaaraha iyo tashbiihuba fiqiga waa baab laxaadle ayay ku yihiin haddaba waminhudaa iminka hadalkii hore uu ka jaray waxaa lagugu tusayaa kelmaddan dambe waa kelmad laysku haysto hadda isagu kuma odhan waa laysku haystaa laakiin siduu kuugu sheegay dee af carabiya wa minhu sheegay wa minhu waxaa aydan sidoo kale qaa'imun akhuuna walaalka yaa taagan hadda qaa'imun akhuunaadani waa mas'alo laysku haysto waayo waminhu ma odhan waminhu buu yidhi hadalkii un ma wa qaa'imun akhuunaa hadduu odhan lahaayo cadfi lahaa uun caadi buu noqon lahaa buu ku yidhi waxaa qaaimun akhuuna haddaba qaa'imun akhuunaadan waa laysku qabtay sheekheennu hadda wuxuu u wadaa qaa'imun inuu yahay khabar soo qadimay akhuunaana inuu yahay mubtade ta'akhuray mayla socotiin yaa khabarkiiya hadda qaa'imun akhuunaa markaynu nidhaahno ereyga qaa'imunihi waa khabar soo qadimay ereyga akhuunaa'ihina waa mubtade ta'akhuray intaa maylahaysiin qaa'imun akhuunaa inuu qaa'imun yahay khabar soo qadimay akhuunaana uu yahay mubtade ta'akhuray intaasoo ilama haysiin culimmada qaar baa qaba in qaa'imuntani ay tahay mubtade khabarba ayna ahayna ay mubtade tahay aquunaada dambana ay faacil tahay faacilkana waynagii ku soo barannay kutubtii hore markaan maraynay faacilka axkaamtiisii sagaalka ahaa waxaa ka mid a ee inaauhu can alkhabar masaladaama soo marnay an can alkhabar ma soo marnay culimo faacilku waa inaauhu can ilkhabar baynu waa inuu khabar inagaga filaadaa waa masaladan oo kale qaa'imun waa mubtade mubtadahani xagga mubtadenimada marka la eego khabar buu u baahday marfuuca waana ismi faacil xagga ismi faacilnimada marka la eegana faacil marfuucuu u baahday ereygan qaa'imihi laba marfuuc laba xil buu isla rabaa labadii xil uu rabay midi waa khabar buu u baahanya marfuuca midina waa faacil marfuuca labadii labadii inuu wada helaa waa shibulmustaxiil mid ha la siiyaa layidhi yaa la siinayaa markaa faacil baa la siiyey akhuunaa ah faacilkaasaa kaga filnaaday khabarkii kolka khabar uma baahna waa mubtad bilaa khabara mubtada bilaa khabar saasay culimmada qaarkood ayay yidhaahdeenoo ay la mareen qaa'imun akhuunaa haddaba qowlkan dambe waa laga xoog badan yahay ka hore ayaa ka xoog badan ee maxay odhanaya mubtadiya khabar ka dhigaya yaa mubtadaa ah markaa qaa'imun akhuunaa yaa mubtadaa ah akuunaa baa mubtada yaana khabara qaa'imun oo ardayda qaar waxa runtii su'aalaha aad isweydiinaysa waxa ka mid a waxaan la yaabay runtii waa aad baan wallahi uga naxay waxaa la isweydiinayaa arday baa lagu odhanayaa mubtadu waa ka horeeya mubtadu waa ka horeeya mubtadu ka horeeya xagguu ka yahay war mubtadu meeshuu doono ha dhacee waa ka laga warbixinayo waa ka laga warramayo laga sheekaynaya aha ayaa laga sheekaynaya walaalka laga sheekaynaya xagga dambu maray maxaana la sheegay walaalkaasi inuu maxay samaynayo taagni inuu la sheegay kolka waxaad ogtahay tahay qaa'imun akhuunaa mubtaduhu ama xagga hore ha maro ama xagga dambe ha maro ama dhexda ha galo maaha ardaygan lagu odhan kari maayo mubtaduhu xagga horunbuu dhacaa waxaa igaga yaab badnaado maanta maanta arday ay ila yimaadeen ka yaabay wallaahi iska daayoo kitaab qorayana aan la helayn de ardaydana in maaha lagu ciyaaro maaha waxaa lagu yidhi mudaafka iyo mudaafunileyhigu mudaafkuna waa nakiro weligiiba mudaafunileyhiguna waa macrifo weligii wax saciidi baad maqasheen kitaab qoraya la heli maayo madhab qaabtay ma jiro waxa weeye eeg mudaafku axkaam buu lahaa waa laakiin mudaafkuna waa macrifo khabarkuna waa mudaafunileyhiguna waa nakiro waxa wey waa waa waa wax lagu ciyaarayo weeye runtii in lagu ciyaaro qofka maaha haddaadan garanaynin ma garanaya dheh eeg sifadiiyo mawsuufku waa iyagu nakira isla yihiin baa layidhi sifadiiyo mawsuufku weligood waa nakiraha haddaad aragto laba nakira ah nacti baa laga dhigaa haddaad aragto ka horoo nakira iyo ka dambe macrifaana mudaaf iyo mudaafuleyhi baa laga dhigaa waa qaacido cusub baa la samaynaya qaacido cusub oon luqadda ku jirin ayaa la samaynaya iska ilaali mas'aladan lafteeda ah mubtaduhu xagga horuu maraa waa in lagu yidhaa mubtaduhu xagga horuu maraa sida asalka ah laakiin waxaa jira masaa'il uu waajib xagga dambe u maro miyaynan soo dhiganin mubtado waajib xagga dambe maraya ma soo dhigannay ya waan soo dhigannay ha haddii ayna baytuka lagu yidha ama kayfa alxaal haddii lagu yidha ka warran kayfa xaaluka yaa mubtadaa kayfa xaaluka haddii lagu yidha yaa mubtadaa de xaalkaagaa la yska warraysanayaa kolba ka laga warramaya mubtadaa xaalkaa mubtadaa waajib buuna xagga dambe u maraya yaana khabara kayfa xaaluka markaad leedahay kayfadana khabar ah waajibuuna u soo qadimay kolkaa mubtaduhu xagga dambe wuu maraa sida tusaaleheennan oo kale qaa'imun aquuna qaa'imun waa mubtade aquunaa waa faacilkiisii ama qaa'imun waa khabar aquunana waa mubtade labadaa madhab ku jira haddaba maxaan ku gartay aquuna inuu mubtade yahay qaa'imkuna inuu khabar yahay waxaan ku garanaynaa mas'alada bal u fiirsada mubtadaha iyo khabarka waxaa la yidhaahdaa dhinac marka laga eego mubtaduhu waa ka macrifada abaa la yidhaahdaa ama macrifanimada u dhadhow khabarkuna waa ka nakirada abaa la ama nakiranimada u dhadhow qaaimun ahuuna yaa nakir ah qaaimun ahuuna markaan idha yaa nakir ah qaaimun waa khabar ka dhiga haddaba ahuuna markaan idhahna yaa macrifoah ahumuuna macrifo ahayn waa macrifo liannahu mudaafun ila damiir waa macrifada qaybtii mudaafka ayd almudaaf ila damiir wlmubtadau mubtaduhu waa qaybihii mubtadaha ayuu bilaabay ismun ismi weeyaan ismiga oo daahirun daahira kamaa madaa sida kii tegay oo kale walmubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyaan ismiga oo daahirun daahira kamaa madaa sida kii tegay hore mubtaduhu maxaynu nidhi mubtaduhu waa ismi daahira baynu nidhi mubtaduhu waa ismi daahira sida tusaalihii tegey tusaalaha tegey muxuu ahaa culimo azayduuna qaa'imuuna azaydun waa mubtada oo wuxuu ahaa daahir zaydun cadiimu shani zaydun wuxuu ahaa mubtade oo daahir buu ahaa azaydaani qaa'imaani azaydaani mubtadu ah oo daahir buu ahaa waa kamaa mada ow mudmarun ama mubtaduhu damiir buu noqon ka anta adigu ahlun ehel baad u tahay lilqadaa'i dadka inaad kala xukunto warniyowd adu ehel baad u tahay dadka inaad kala xukunto anta ahlun lilqadaa yaa mubtadaa anta ahlun lilqadaa markaan idhaahdo ereyga anta ah ayaa mubtada'a yaana khabara ah anta ahlun lilqada markaynu nidhaahno ereyga ahlun ah ayaa khabara anta ahlun lilqada anta waa mubtade ahlunna waa khabar mubtadihi khabar bay isla noqdeen mubtadihii haddaba hadda waa damir anta mubtadahaasi damiir ayuu noqonayaa walaa yajuusu ma bannaana alibtidaau in ibtide laga dhigto lagu bilowdo hadalka ama mubtade laga dhigto bimaa ka itasala mutasilkaa oo mina damiiri damiir ah bal e bikulli maa shay kaste oo infasala munfasila ayaa mubtade laga dhigan xagga damiirada aan doonayno culimo damiirada waxaan soo dhiganay lixdan qaybood inay ahaayeen lixdankaa qaybood labuunbay u qaybsamayeen inkastay masale khilaafiya tahay mutasil iyo munfasil qolana waxa yidhahdeen saddex buu u qaybsamaya ha la yidhaahdo oo ah mutasil iyo munfasil iyo mustatir mayla socotiin hadda maxamed ibnu maalik alfiyadiisana waa laysku qabtay ciduu taageeray qolo kastiba annaguna taageeray bay yidhaahdeen bal hadda u fiirso maxaa damiirka loo qaybiye habaanku idhi mutasil iyo munfasil qolo labadaasunbay u qaybiyeen mutasil iyo munfasil qolona waxay u qaybiyeen mutasil iyo mustatir iyo munfasil bay u qaybiyeen sheekheennani wuu soo qaybiyey yaa garanaya sheekheennu saddex labadaa madhabyuu raacay sheekheennu ma mutasil iyo munfasil buu u qaybiyey mise mutasil iyo mustatir iyo munfasil buu u qaybiyey ya sheekheennu ma saddex buu u qaybiyey mise labuu u qaybiyey labuu u qaybiyey haye sheekh axmed munfasil labuu u qaybiyey haye labuu u qaybiyey culima maasha allah si fiican baad u haysiin labuu u qaybiyey sheekheennu waqasamuuhu aaniyan markuu ina lahaa ma soo dhiganay waqasamuuhu aaniyan maxaa ka dambeeyey waqasamuuhu aaniyan qasamuu aaniyana limuttasilin markuu yidhi mustatirka wuxuu ku wadaa sheekheennu inuu muttasilka qayb ka mida yahay sheekheennu mustatirka wuxuu ku wadaa inuu e eh, mutasilka ayuu eeg eh, mutasil iyo munfasilun buu u qaybiyey sheekheennu mutasil iyo munfasil mutasilku u qaybiyey mustatir iyo baaris mayla socotiin mutasilka muxuu u qaybiyey mustatir iyo baaris buu u qaybiyey kolkaa waa mutasil iyo munfasil uu sheekheennu dariiquu qaatay kolkaa mustatirkana wuxuu wadaa qaybta mutasilka inuu ku jiro waa mas'ala khilaafiya haddaba culimo damiirku maadaama u mutasil iyo munfasil uu u qaybsamayo labadaa qaybood qayb mutasila oo caamilka la xidhiidhaysa sida daraba ka kaafka oo kale iyo qayb munfasila sida ana oo kale sow labadaa maaha mubtadaha damiirku wuu noqdaaye qaybteebaa mubtade noqonaysa waa qaybta munfasilka mutasilku marnaba mubtade ma noqdo daraba ka kaafka ku jira bal mubtade ma ka dhigna Eh, aaimun waa taagantahay ka qaaimun ma jirto ka lama odhan kara mutasilku mubtade ma noqon karo weligii waa daraba kaafka ku jira mubtade ma noqon karo darabani isagu ya kuma dhammaado darabani muxuu ku dhammaadaa yada uu ku dhammaadaa mubtade marnaba noqon maayo darabani yadeedu walaa yajuusu ma bannaana alibtidaa'u in mubtade laga dhigo bimaa ka itasala mutasilka ah oo mina damiiri damiira damiirka mutasilka ah marnaba mubtade laga dhigi kari maayo waa mutasilka bal bikulli ma mid kaste ayaa laga dhigi infasala oo munfasila munfasilku afar iyo labaatan buu ahaa inaad xasuusantihiin mooyaane afar iyo labaatanka munfasilka ah labiyo tobanna fii maxalli rafcin labiyo tobanna fi maxalli nasbin munfasil fi maxalli jarin ima jira af carabiga haddaba labiyo tobanka fii maxalli rafcinka ah oo qura ayaa mubtade noqda xataa iyaya iyo iyaka iyo mubtade ma noqdaan ana weeyaan wanaxnu weeyaan anta weeyaan anti weeyaan antumaa weeye antum weeye antuna weeye antum weeyi wahwa weeyi wahya weeyi humaa hum weeyi humaa weeyi wahunna weeye aydane eh. labayo tobankii faljamiicu dhammaantood inaa cashara waa labayo toban damiirka mubtadaha noqdaa waa labayo toban ana bal mubtade ka dhig haddaba waxaan odhanayaa ana qaa'imatun ha igu diidina ana qaa'imatun waa saxe maxaad dagaalla taagteen may waa sax ereyga ana ah ragga qaar baa diidan war ana qaa'imatun waa sax waayo ereyga ana ah ragga waxa wadale ninka hadlaya iyo gabadha hadlaya hadday gabadhe hadlaysa maxay odhan maxay odhan gabadha hadlaysaa ana qaa'imatun bay odhan ninka hadlayana muxuu odhanaya ana qaa'im dee waa la wada kolba yaa hadlay tusaalahana soo qaadatay yaa yidhi uuni dheh ana qaa'imatun waa gabadh baa odhanaysa ana qaa'imunna nin baa odhanaya naxnu qaa'imaatun waa sax markaa naxnu qaa'imaatun yaa odhanaya naxnudaa isticmaalaya ilan waa la wada rag iyo dumare naxnu qaa'imaatun yaa isticmaalaya dumar baa isticmaalaya naxnu qaa'imuunana yaa isticmaalaya rag baa isticmaalaya waa la wada leeyahay culimo anta weey intuba damiirkaasi mubtaduu noqonaya labayo tobankaa damiir faljamiicu dhammaantood inaa cashara labiyo toban weeyaan labiyo toban damiir weeye waqad madaa waxa tegey minhaa xaggeega waxa ka tegey mihaalun tusaale ayaa tegey muctabarun aad loo cibraynayo oo tusaale weyn oo qiimogal ah ayaa tegey buu yidhi oon soo marnay talow tusaalaha tegey ee khatarta ihi waa tusaalehee xagga horuu inagu soo yidhi anta ahlun lilqadaa wuxuu kudhi aduu dadka inaad kala xukunto ehel baad u tahay anta ahlun lilqadaa dadka inaad kala xukunto ehel baad u tahay buu ku anta ahlun lilqadaa sheekhu talow muxuu kugu maagay inaad qadaa ehel u tahay halkaad maraysabaa la arkayaa kitaabka sidaa kitaabkaad maraysaa la arkayaa ilan maxkamadda ma tegi karo qofan luqawi ahayne wallaahi ma tegi karo shardi shuruuda qofka maxkamada la geynayo culimadu waxay shardigiisa ka dhigeen inuu qofku luqadda yaqaan qofkan maxkamadda fadhiisanaya wuxuu dadka ku kala xukumaya ilaahay iyo rasuulkiisa qowlkoogii dee hadduuna ilaahay iyo rasuulkiisa qowlkoogii luqaddii ay ku qornaayeen garanaynin dadka sidii ugu macnayn miyuu malamalayn ma dadka ku kala xukumi kolka waxa weeye shardi shuruudda kamida wey xaakimku uu leeyahay inuu qofkani qof luqawiya yahay qofka eel u noqonaya maxkamadda ee ummadda kala saaraya inuu luqawi yahay ilaalinayana axkaamtii kale ee sharcigu uu amray axkaamta kale sharcigu amray waxa weeye labada qof ee ishaysta heer baa la gaadhsiiyey bal hadda u fiirso labadan qof ee ishaysta hadduu midi kuu soo horgalo mid baa kuu soo horgalay tusaale ahaan hadduu midi kuu soo horgalo tusaale ahaan eeg assalaamu calaykum hadduu ku yidha wa calaykum asalaam ha odhanin dee wa calaykum asalaam ha odhanin odhan maysid alaykum slam ka kale ilaa intuu salaamayo waayo salaanta mid qudha ha ka qaadin baa lagu yidhi xataa waxaa la diidayaa inaad mid yaro eegto hadduu qofkani qof xaakimo yahay oo ummadda maxkamad u fadhiya labada qof ee ishaysta ee intaa isku jira eeg labadan qof way ishaystaan saw kan yaro eeg lagu odhan maayo kan kalena ka erji daymada u qaybide cadaalad samee intaad kan eegto kan kalena eeg fadhiga isku in ha jiraan fadhiga isku in ha jiraan haddaad kan magciisa ugu yeedho kanna magciisa ugu yeedh hadii kale laakiin ood kana magaciisa garanaysid kana aanad garanayn midnaba ha ugu yeedhin ilan waxoogaa kale xigtaysiyaa ku jiroo ka muuqda meesha eh. kale xigtaysi ayaa ku jira oo ka muuqanaya haddaad kana hebelow tidhaahda kana aad abdilaawar maxaad horta maxay ku dhacday waa halis inteeda lee runtii aad baa xaakimka runtii loo ilaaliyey oo loo eegay heer baa jira dee ay aad runtii u adkeeyaan qofka maxkamadda fadhiisanaya qofka wanaagsanee maxkamadda tegaya ummaddu dan u yahay laakiin isaga dantiisa maaha ummadda dan u yahay qof wanaagsan inuu maxkamadda tago ummadda dambuu yahay laakiin isaga dee la joogaad arkaysaayo haddii saacadaha dambe lagula ballamo bal ka waran iminka telefoon baaba jiro saad baaba jiro meelo kaleo layska buuqdaa jiraba layskumaba yimaadaba nin baa maalin iga qosliya aad bu iga nixiyey wuxuu ii sheegay maxkamadda gabadh bay isfurayeen xaaskiisay isdacweeyeen markaasay xaaskiisii ayaa shandad yar intay soo qaaday ayaa xaakimkii xaakimkii baa yidhi gabadha gabadha waad furtay sow ma Ehm, waa inaad soo ceshataad rabta ahaa dee waad soo ceshan kartaa ila ninkii marka horeba adaa guursaday war waad soo ceshan kartaa xaaskaaga soo cesha buu yidhi gabadhii baa aragtay in arrintu ay ku yar janjeedho ama ay ku rogan tahay markaasa intay dibadda u baxday ayay shandadii yarayd ayay lacag intay ku soo gurtay ayay tidhi xaakim aniga dacwaddaydii halkaasaan ku soo riday aad inaadan u soo eegin baan u malaynayaa bal hoo eeg bay tidhi dacwaddayda ya waa shandad yaroo laakiin dee ma dacwad baa ku qoran mise abubidaarkii baa ku jira abubidaarkii baa ku jira waa khatar waxa dhacay waxa dhacay intii muddo dambe dib loo qabtoo muddadii dambe iyadaa loo xukumay iyada ayaa la yidhi ninku biilkaagiibuu ka soo bixi waayo caynkanu ka soo bixi waayo xaq baad u leedahay inuu ninku iska kaasii daayo hadlaya ma caqligaa wax garanaya mise hunguriga yaa hadlaya eeg caqligu eeg caqligii aqoontu ma shaqaynaysa waan guriga xaqiiqatan ninka laftiisiibaa isfahmay wuxuu isfahmay inay cid kale meesha ka dhex hadlayso isna si gaara ayuu soo sameeyey oo intii in waxoogaa ka badan ayuu meeshii keenay dee kiiskii wuxuu noqday wuxuu ka dhammaan waayey in haa la soo socdo uun istabajiitan cid kalaa loo saaraya caynkanaa jira maxaybaa jira waa mashkilad qofaan ilahay ka baqaynin hadduu meesha tago ummaddana wuu waalaya ummadduna way wareeraysa imika waxaad la yaabaysiin sacuudiga ayaan u fiirsaday belediyada sacuudiga waxaad eegays haddaad eegtiin halkan dawladda hoose dawladdeennan hoose iminka sacuudiga waxaa laga yaabaa bil haddaad joogto inaadan arag qof shaqaaloo gelaya mooye qof fayl sitoo sii gelayaba waa mamnuuc ummadda wixeego dhan baa kala cad laba qof oo isku qaldamaya ama isku qalloocanaya ku qabse ku qadimay sidaedan aynu sheegno ayaan meesha laga aqoonin waa waa la kala hagaagay meelo badan runtii wallahi waxyaabaha ugu badan khatarta ugu badan culimay ee ina haysato ayay ka mid tahay waa number one weeyaan haddii aan cid nadiif ihi ayna kuu tegin qaldaha ummaddu waa madaxaasun hayskula jirta weligeedba ka anta ahlun lilqadaa anta ahlun lilqadaa buu sheekhu ku yidhi haddaba ehel baad u tahayna dadka kala xukunteeh dee kaalay maxkamadda ilaan adiga laftarkaagu inaad dhuumata maahe nin baa beri ayaa fayl keentay maxkamadda oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan dadka kala xukumo imtixaan ha layga qaado siddeed iyo labaatan jir buu ahaa ole da'daadu way yartahe baa la yidhi tijaabo badan inaadan soo marin ayaa loo malaynayaa balukaadi imtixaankii markii la weydiiyey hal su'aaloo sharciyaa la weydiiyey su'aashii sharciga ahayd markii la weydiiyu ka jawaabis yidhi ayuu dee dhinacuun iskuguma duuduubine ayuu su'aashii kala dhigdhigay markaasaa la yidhi nin baa noocaa sameeyey markaasuu yidhi hadduu caynkaa ahaa xukunku saasuu noqonaya hadduu caynkaa ahaana saas waa mas'ale saxa waxaa la yidhi kol haddii tafsiilba ad keentay waa calaamadaha lagu yaqaan qofka aqoonta leh tafsiilba haddaad keentay ninkaa maxkamadda hala geeyaa layidhi sidii baa maxkamadda lagu geeyey waa dawla alcabaasiya bay ahayd waayo qofku hadduuna aqoon lahayn iminka haddaad wax maqasho xukununba dakada ka saari waxaasi waa baail waxaasi waa sax war adeer waxaan kala qaadqaadee ilin waxaa xukunun lama wada saaree waa inaad kala saartaa oo tidhaa waxaan hadduu noocaa yahayna saasuu noqonaya hadda waa shay qura shay qura ayaa ictibaarta ku kale waayo labadan qof ee isag fadhiyo ilaahay midna ajri u qoraya dee midnaan ajri loo qoraynin labadan qof ee isag fadhiya maxaa kala duway fadhigoo ile way fadhiyaanune labada qof ee hurda ayaa midna hurdadan ajri looga qoray midna aan looga qoraynin labada qof ee cuntada cunay bariiska cunaya ayaa toban jeer hadaad qaadato toban ajri laguu qoraya kanna kalena laga yaabo dembiba inuu ku yahay maxaa kala duway markaa ilan cunta cuntuunbay ahaydee waxaa laga yaa shaygan asalkiisu inuu ibaaxaba mubaaxba iska ahaa haddaad iska day sidii haddii kaleba cibaadaba asalkiisu ahayn niyadana wax bedelaysaa kolka inaad shayga ogaato waxa kala leexleexinaya ee ama cibaadada ku soo daraya ama macsiyada ku daraya ama xumaan ku daraya inaad kala ogaato anta ahlun lilqada tusaalahaasu sheekhu ishaaraya waqad madaa waxa tegey minhaa xaggeega waxa ka tegey miaalun tusaale tusaalaha oo muctabarun muctabara oo aad loo cibraynayo wa mufradan mufrad isagoo ah khabarka qaybihiisiibu hadda galay mubtadii baynu ka soo baxnay wa mufradan mufrad isagoo ah wa hayrahu iyo mufrad hayrkii isagoo ah ya'tii wuu imanayaa alkhabaru khabarkii khabarku labuu u qaybsamaa culimo ya'tiidaasi waa yanqasim alkhabar ilaa mufradin wa hayrihi waad ila socotaa baan u malayn khabarku culimo labuu u qaybsamaa labada khabarku u qaybsamaa waa inuu mufrad yahay iyo inuu hayrulmufrad yahay labada ayuu noqonayaa wa mufradan mufrad isagoo ah waa xaalo soo wa hayrahu hayrulmufrad isagoo ah mufrad hayrkii ya'tii wuu imani alkhabaru khabarkii khabarku marna mufrad buu noqon marna hayrulmufrad buu noqon mufradka maxaa looga jeedaa culima haddaba mufradka maxaa looga jeedaa mufradka halkeenna waxaa loo jeedaa mufradka maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla musanuhu maanta waa mufrad musanuhu waa maxay baan ku uhi kii labada ahaa waa maxay jamaca raggiihina waa maxay waa mufrad jamca dumarkiihi waa maxay waa mufrad jamcu tagsiirku waa maxay waa mufrad wixiiba wada murad asmaaulkhamsuun waa maxay waa mufrad wixiiba mufrad bay isla noqdeen wa mufradan mufrad isagoo ah wa hayrahu kaygu halkaa ra'daa wuu iga goday wa hayruhu buu leeyahay ra'da miyuu godayaa kuwinu ra'da waa in la kordhigaa wa hayrahu ilan wuxuu ku cadfan yahay xaaladan ka horraysee wa mufradan isagoo ah wa iyo mufrad hayrkii ya'tii wuu imanayaa alkhabaru khabarkii falwalu ka hore allafdu waa lafdiga alladii lafdiga mara ina soo maray fi nadmi nadmiga khabarka mufradkii waa kii aan soo marnay buu ku yidhi halkaynu ku soo marnay haddaba talow khabarka mufradkaa ah waxaynu ku soo marnay tusaalihii uu ina yidhi azaydaani qaa'imaani ama azayduuna qaa'imuuna ama qaa'imun akhuunaa waxaasoo dhani waa wada khabarkii oo mufrad ah ayuu noqonaya waa khabar mufrada ah ayuu noqonaya waayruhu abarmufradka hayrkiina afar buu ku soo ururay hayrulmufradkuna afar buu qaybsamay inuu yahay jumla ismiya iyo inuu yahay jumla ficliya iyo inuu yahay jaar iyo majruur iyo inuu yahay daraf afartaasuu noqonaya waayruhu hayrkii fii arbacin afar baa maxsuurun lagu soo ururinaya hayrulmufradkuna afar buu ku soo urursamay afar baa laysku yidhaahdaa laa hayru hayrkoodse ma jiro laa kayrudaasi waxay ku jirtaa kelmaddii ibnu hishaam uu yidhi dhowr iyo labaatanka erey ee ibnu hishaam uu yidhi nuxaaddaa ku qaldantay laa hayru afcarabi maaha buu ibnu hishaam ku qabaa laa hayru wuu ku qabsaday nuxaadda laakiin waa erey isaga laftiisaaba isticmaalay baynu nidhi kutubtiisa markii dib loogu noqdo wahyo darfu waa darafka darafkiibaa khabar noqonaya bal darafkii oo khabara keen hadda waxaad odhanaysaa maxaan idhaha ana amaama sabuura ereygaa amaama ah ayaa khabar ah walmajruuru iyo majruurkii ma arkaysin sheekheenin maasha allah halkaa maxaynu shalay soo diidnay walmajruurda waljaaru walmajruur baan soo diidnay ile waxa ka dhalanaya baynu nidhi xarafkii oo layidhaha maxal icraabeed buu leeyihi walmajruuru iyo majruurkii majruurku khabar buu noqdaa maxaa tusaale waa majruur khabara naxnu fi lmasjid naxnu fi lmasjid fi lmasjiddaasaa khabarkii ah wa faacilun iyo faacil maca ficlihi ficilkiisii la jooga alladii kaasoo sadara uu ka soo fulay wa faacilun maca ficlihi ajruumigii halkan waan ku qabsannay sheekhana waan ku qabsanaynaa wa faacilun maca ficlihi markuu ina yidhaahdo tusaaluhu waa maxay horta wa faacilun maca ficlihi tusaaluhu waxa weeyi muxammadun dahaba ila suuq yaa mubtada'a muxammadun yaana khabara dahaba ila suuq jumladaa dahaba ila suuqa ayaa khabara haddaba dahaba ila suuq waa ficil iyo faacil baa khabara sheekha waxaynu leenahay haddii aan idhaahda muxamadun ukrima ukrima yaa khabara muxamadun ukrima haddaan idhaa muxamadun waa mubtade ukrimana waa maadi aaway mafaacil baa la socda mise naa'ibu faacil waxaa loo baahna waxaa khabarka noqonaya waa jumla ficliya eh iyo ficilkiisa uun ma aha qusuur ku jira faacil iyo ficilkiisuni khabar ma noqdaan faacilka iyo naa'ibu faacilkuna khabar way noqdaan kolka waxaa ka fiicnayd aljumla alficliya inuu yidhaahdo wa faacilun faacil maca ficlihi ficilkiisii la jooga alladii ficilka oo sadara uu ka soo fulay waa muxamadun dahaba ila suuq oo kale wlmubtada'u mubtadaha oo maca maa kii maciisa ah lahu isaga u sugnaaday oo min alkhabari khabara mubtade khabarkiisii wataana khabar bay sii noqonayaan mubtade iyo khabarkiisiiba khabar sii muxamedun beytuhu baciid baad odhan muxamedun waa mubtade beytuhu waa mubtade labaad baciiduna waa mubtadaha labaad khabarkiisu jumlada ismiyada ah ayaa fii maxali rafcin khabaru ah. mubtada awal ah wlmubtada'u mubtadihii oo maca maakii miciisa ah lahu isaga u sugnaaday oo min alkhabari khabar ah tusaalayaashii afarta ahaaba ila eeg hadda ka anta adigu cindii agtayda ayaad joogtaa anta indii yaa mubtadaa halkaa anta yaa khabara cindii oo darafa ma mufrad ba mise waa hayrulmufrad waa hayrulmufrad darafku hayrulmufradku ku jiraa walfataa inanku bidaarii daartayduu ku sugan yahay ereygaa bidaarii ama haysaa ba'daasi waa bimacnaa fii sheekh wuu khaldamay odhan mayno oo walfataa fii daari baa sax ahayd odhan mayno ba'du iyadu sideedaba sideedaba ba'du fii macnaheegay ku soo aroortaa mararka qaar oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa bileyli maxaa addii qur-aanka wabilayli afalaa tacqiluun wabileyli maxaa ka horreeyey wainahum wabileyli afalaa tacqiluun markuu ilaahay wabileyli wainahum wainakum latamuruuna alayhim musbixiin eeg u fiirsa hadda wainakum latamuruuna calayhim musbixiin waxaad soo martiin iyagoo waabariisanaya wabileyli waa maxay wabileyli markaa waa fileyli oo kale wey habeenka dhexdiisana waad soo martiin wafileyl kolkaa wabileyli bacdaasi waa bimacnaa fi oo kale loo isticmaali karaa wax mushkilada oo ay leedahay ma jiro sheekheenani haddaba bacdan uu keenay waa wabileyli oo kaluun ba'da ku jirta walfataa wiilku bidaarii daartayduu ku sugan yahay waa bimacnaa fi daari wabni inankaygii ayaa qaraa akhriyey wabni qaraa inankaygiibaa akhriyey ibni waa mubtada sow maaha aaway khabarkiisii markaa waa qara'a oo ficila eeg qara'a quraha odhanina waa qara'a oo ficila iyo faacilka oo damiirka mustatirkee huwiya ibniga u noqonaya wadaa kan abuuhu aabbihii qaari'un waa qaari kan aabbihii waa qaari ya mubtada'a wadaa abuuhu qaari'un markaan idhaahdo daa waa mubtade waa mubtadi koobaad mubtadaha koobaad yaa khabaru ah markaa abuuhu oo mubtade labaad ah iyo qaari'un oo mubtadaha labaad khabaru ah jumlada ismiyada ah khabar u nacday macnaha anise soo saarno almubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyi ismiga oo rafcuhu rafcihiisa mu'abbadun la abideeyey ismiga oo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi kaste lafdiga oo caamilin ku camalfalaya waalkhabaru khabarkuna ismun ismi weeyi ismiga oo durtifaacin rafco u saaxiiba ismiga oo usnida la tiiriyey mutaabiqan isagoo waafaqaya fii lafdihi xagga lafdiga ku waafaqaya lilmubtada'i mubtadaha loo tiiriyey ka qowlinaa qowlkeennoo kaleba weeyi zaydu ninka zaydihi cadiimu sha'ni sha'nigiisaa weyn wa qowlinaa iyo qowlkeennoo kaleba weeyi azaydaani labada zayd qaa'imaani way taagtaagan yihiin wa miluhu waxaa la mida azayduuna zayduuntu qaa'imuuna way taagtaagan yihiin wa minhu aydane waxaa la mida qaa'imun waa taagan yahay akhuunaa walaalkayo walmubtada'u mubtaduhu ismun ismi weeyi ismiga oo daahirun daahira kamaa madaa sida kaa tegay oo kale ow mudmarun ama damiir ah ka anta adigu ahlun ehel baad u tahay lilqadaa'i qadaha iyo kale xukunka ehel baad u tahay walaa yajuusu ma bannaana alibtidaa'u in la ibtidaysto bimaa kii itasala mutasilka ahaa oo mino damiiri damiir ah bal bikulli maa mid kasta in la ibtidaysto ayaa bannaan infasala munfasila ana weeyaan wanaxnu weeyaan anta weeyaan anti weeyi antumaa weeyi antuna weeyi antum weeyi wahwa weeyi wahya weeyi hum weeyi humaa weeyi wahunna weeyi aydane faljamiicu dhammaantood isnaa cashara waa labiyo toban waqad madaa waxa tegey minha xaggeega waxa ka tegey mihaalun tusaale muctabarun muctabaroo aad loo qiimaynayo wa mufradan mufrad isagoo ah wagayrahu iyo mufrad hayrkii ya'tii wuu imani alkhabaru khabarkii falafdu lafdigii falwalu ka hore allafdu lafdigii weeyi alladii lafdigii mara ina maray fi nadmi nadmiga inagu maray wagayruhu hayrkiina maxsuurun waxa lagu soo ururiyey fii arbacin afar baa lagu soo ururiyey laa hayru hayrkoodse ma jiro wahyo darfu waa darafkii walmajruuru iyo majruurkii wa iyo faacil maca ficilkiisa miciisa ah alladii kaasoo sadara kasoo soo fulay walmubtada'u mubtadihii oo maca maa kii miciisaa lahu u sugnaaday oo min alkhabari khabara ka anta adigu cindii agtaydaad ku sugan tahay walfataa inankuna bidaarii daartayduu ku sugan yahay wabni aniga inanka iguna qara'a wuu akhriyey wadaakan abuuhu aabbihiibaa qaari'un qaari ah oo wax akhriyaya insha allah cashirkeennu bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam waxaa inaga yar habsaamay qaybintii imtixaanka arbacadeennii tagtay bay ahayd inaan imtixaanka qaybinno wax alla wax inooga dhimani ma jiro sheekh maxamed maanta waanu wada joognay ilaa duhurkii waxaanu doonaynay inaan guruubada aan helno guruub kasta cidda wanka u gashay inagoon guruubada guruubada inaan guruubguruub u tartansiino oo guruub hebel iyo guruub hebel iyo guruub hebel yaawanka u kala galay kadibnaan ardayda kale kala ogaano runtii ardayda oo aad u tira badan aad u tira badan iyo waxoo dee marba iskaga kaa khaldamay maanta markaa soo qaada isnidhi ayay iskaga kaaya khaldameen hal qof buu nambarkiisii naga khaldamay kolkaa wixii oo dhan dee waxaanu garan weynay qofkaa nambarkaa yeelanaya ku noqonayo waxaanu dib kolley ka ballanna inaan mar dambe dib u jeegarayno ardayda kolka insha allah sabtida inoo soo socota haddii rabbi ogolaado ardayga maqanka u qaadayaana waa inuu soo diyaargaroobo imtixaankeennii iyo natiijadiisiina runtiina si guud marka loo eego tirada in yar baa ardayda hoosiisay marka la eego ardayda intaa la eg aniga waxay ishaydu qabatay waraaqaha markaan saxayey ee hore waxay ishaydu qabateen arkay waxa wey tiraba wax shan qof gaadhaya meelahaa aduu kolley ismel iyo toban way gaadhaya ardayda aadka u hoosiisay ardayda marka la eego si guud darajooyinka aan bixinayna halka su'aasha abaan shan darajo ku bixinaynay kolka waxa laga yahay ardayga hal su'aala garan waaya inay shan darajo ka go'aan kan laba garan waaya inay toban ka go'aan waxaa dhici karta xaggaa ayay darajo badani ka go'aysay ardayga oo halkaan dhowr waraaqood ka keeni lahay baan hal waraaqa keennay socaynkaa ma ahayn kolkaa ardaydu waxaan isleeyahay marka sidaa loo eego aad bay u sarreeyaan waa fowqa amaaniin bay ardaydu u badan yihiin fowka amaaniin siddeetanka waxa ka sarreeya ayay ardaydu u badan yihiin insha allah waa inoo haddii rabbi ogolaado maalinta u soo horraysa ee inoo ah insha allah eh, sabtida kolkaa maanta su'aalaheennii waxaa dhegaysiga inoo soo bilaabaya culimmada ayaa qolo gruubada iska soo dhegaysan doona insha allah